بsم الlh الرحmn الرحيم الحمd لله رب العاalمين صلى الله وسلم على نبيina محمد وعلى آله وأصحاaبه أجمعين أmا bعd qال الناظم رحimه الله تعالى المرسل مرفوع تاaبع على المشهور مرسل أو qيده بالكبير أو سقط راو منه ذو أقوال والأول الأكثر في والأول الأكثر في استعمال واحتج مالك كذا النعمان وتابعوه ما به ودانوا ورده جماهر النقاد للجهل بالساقط في الإسناد وصاحب التمهيد عنهم نقله ومسلم صدر الكتاب الصلة المرسل waxaan soo haynay alfiyة الcراaqي alciraaqiy raximahu allahu tacaala waxaan soo gaarnay almursal mursalku halkaan uga hadlaa mursalku wuxuu ka mid yahay mabaaxifta xadiidka ama cilmulxadiidka ugu badanee laga laga hadlo siyaalo kala duwanna waa looga hadlaa meelo badanna mursalku calaaqa uu la leeyahay mar waxaa laga hadlaa mursal tacriifkiisa qeexitaankiisa habka loo qeexaayo mar kale waxaa laga hadlaa xujiyadiisa oo ixtijaajuhu ma la xujaysan karaa mursalku deliil ma galaa mar kale waxaa laga hadlaa cawaadidu lmursal mursalka waxyaabaha lagu xoojiyo oo xoojin karo ayaa laga hadlaa mar waxaa laga hadlaa sidoo kale shuruudda mursalka la xooji karo mar kalena waxaa laga hadlaa ruwaadda lagu tilmaamay inay ku dhaceen irsaal khafi ah ayaa laga hadlaa oo ruwaad badan waaye waana marka la leeyahay fulaanun lam yasmac min fulaan iyo kale irsaalaa ku jira meeshaas irsaalkaasi ruwaadda lagu sifeeyey iyagana waa laga hadlaa walidaalika kutubta mursalka loo alifay waa badan yihiin saa darteed way badan yihiin waxaa ka mid a ah xaafid alcalaa'i kitaabkiisa jaamicu taxsiil fi axkaami almaraasiil waxaa ka mid a ah almaraasiil libni abi xaatim marasiilka oo ibn abi xaatim kuwaasi marka ruwaadda iyo aada ugu badan irsaalka ku dhacay iyo inay ka hadlaan ayb kutubaha kalena waa ku kala firiirsan yahay alimaam abu daawuud kitaabulmaraasiil buu leeyahay laakiin axaadiidta ma maraasiisha ah buu asagoo qeybtaas dambe ku aruuriyaa waana kitaab gooni ah oo sunanka ka gooni ah ramsi gaar ahna leh ayib wuxuu ku bilaabayaa marka mursalka tacriifkiisa wuxuu leeyahay marfuucu taabicin calى اlmashhuuri mursalun ow qayidhu bilkabiiri marfuucu taabicin taabici waxa uu kor yeelo waxa uu kor yeelayo cala almashhuuri sida mashhuurka ah qowlka mashhuurka ah mursalun mursal waayo kaas wixii taabici uu kor yeelo sida mashhuurka ah mursal ow amase qayidhu qayid qayd hu taabiciga bilkabiiri ku qayd taabici weyn dheh oo waxaad tidhaahdaa maa adaafahu taabiciyu lkabiiru ila nabiyi sal ll ly slam oo kabiirnimo ku qeyd ayb ow amase saqdu raawin ow amase huwa mursalka saqdu raawin raawi dhicitaankiis waaye minhu min asanadi ou ka dhaco yani raawi inuu sanadka ka dhaco meeshuu doona ha ahaado ayb raawi sanadka inuu ka dhaco weeyaan mursalna waa la yidhi duu aqwaali waxayna idin haddaba markaasi falmursalu mursalka duu aqwaalin waa aqwaal mid u saaxiib ah waay marka hadday sidaa tahay mursalku waa aqwaalba u saaxiib yahay wal qowlka hore oo ah marfuucu taabicin alakharu kan badnaanta badan wey fi isticmaali ay fi isticmaali ahli lxadiidi ahlu xadiidka isticmaalkooda kan ku badnaanshada badan weeye oo qowlka hore waa marka labadaas beyd marka waxaa kaga hadlay tacriifka mursalka saddex qowl ayuuna sheegay qowlka koowaad maa adaafahu sawaa sawaءn kaana kabiiran aw sagiiran ama ha ahaada mid weyn ama mid yar ha ahaadee wixii taabicigu ou kor yeelo ila nebiyi ou u kor yeelo sala alla cl salam idaafadaana fiican waayo idaafadu waxay keensanaya qowl iyo ficil iyo taqriir iyo xaaladii nebiga intaasay idaafa maa adaafahu in la yihaha fiican mudaafu taabicin ila nebiyi sal ll ly slam taabici waxau tiiriyo waayo nebiga uu u tiiriyo sala allahu calayhi wasalam taabicigaas ama ha yaraado ama ha weynaado da-diisa yare waxaas qeydkaas male taabicina waxaa la yidhaha man laqiya saxaabiyan qofkii saxaabi la kulmaaba dhahaa dabcan muslimnimana ku dhinta laabudda haddii gaal uu noqdo waxay taraysaa male wixiisi kale qowlka labaadna waxa uu leeyahay taabicigaa waxaa lagu qeydaa ataabiciyu lkabiir qowlkaasi marka ibnu xajar wuxuu yidhi qaa'il yiri oo aan oo uu dul istaagay markaas ma leha ma unan caddaynin oo in la yidhaha yacni maa adaafahu taabiciyu alkabiiru in la dhaho oo taabicigii lasii qaydo oo kabiirka ka yarkaa marka laga bixiyo taabici kabiirna ayaa la dhahaa waa qofka saxaabo badan soo gaaray waa ruuxa saxaabo badan soo gaaray dhowr saxaabi buu soo gaaray ayb taabiculkabiirkaas waa taabici sagiirana waa midka hal ama laba ama saddex saxaabi bis uu soo gaaray qowlkan marka hadhow ha ku qaldin cawaabidda markaan ka hadlayno mursalka imaamu shaafici wuxuu shardin doonaa mursalka la xoojinaayo inuu noqdo taabicigiisu taabici kabiir ah baabkaas iyo baabkan ha isku dhex qaldin dhex dabaalan kan hadda uu ka hadlaayo waxay tahay tacriifka marka la joogo kabiir shardi ma aha calaa qowli cala alqowli almashhuur marka la fiiriyo qowlka saddexaadna waxa uu leeyahay mursal waxaa la yidhaha wixii sanadkiisu qof ka dhaco marka wixii sanadkiisu qof ka dhaco maxaan soo dhahnay maxaa la dhihi jiri wixii sanadkiisu qof uu ka dhaco munqaticaa la dhihi jiri idan qowlkan saddexaad almunqaticu waalmursalu sawa isticmaalkaasna waa badan yahay weliba nacam cibaaradaas aad baa loo isticmaalaa oo waxay leeyihiin asnadahu fulaan wa arsalahu fulaan ama markuu xadiid sheego ibnu mnasaa-igoo eh, kale waa ku aragnay marar badan ku baday ama tirmidiga xataa xadiid buu keenaa markaasuu wuxuu leeyay mursalun haddaad fiirisa marka mursalku maahan taabicin nebiga wax u koryeelaya ee eh, sanadkaa munqadicaba u ka wadaa waa loo isticmaalaa ayb sida badan laakiin marka ficilka la isticmaalaayo arsalahu fulaanun wa asnadahu fulaan iyo marka la leeyahay inqidaac baa u laga wadaa qowlkaa saddexaad marka khadiibulbaqdaadi kifaayaha ayuu ku sheegay oo wuxuu yidhi almursalu huwa man qaaca man qaaca man qataca isnaaduhu wixii isnaadkiisu ou go bian yakuuna fii ruwaatihi man lam yasmachu miman fowqahu haddii raawigu qofka ka koreeyo ounan ka maqlin meeshaas sanadka uu wax ka go-an yahay mursal ayaa lagu tilmaamaa ow raawin minhu kaas madhabkaana usuuliyiinta madhabkaasay qaadaan mursal bimacna almunqaic ay ka wadaan saniicu abi daawuud fii maraasiilihina sidaas waa keenaya leanna marka yacni abu daawuud kitaabkiisa kitaabu lmaraasiil taabicigu wuxuu nebigu u kor yeelana waa ku sheegaa meeshaas xadiidka sanadkiisu munqadica yahayna waa ku sheegaa marka saniicuhu marka yashmalu ma adaafahu taabiciyu iyo iyo munqadica caadiga labadaba marka kitaabka abu daawuud ee maraasiishu labadaasba waa ku keenaa saddexdaas qowl waay marka waxiina idin falmursalu mursalku duu aqwaali aqwaal mid u saaxiib a ah waay haddaba saa hadday tahay walawalu qowlka horaan alakharu kan badnaanshada badan ah fi isticmaali xagga isticmaalka iyo fi isticmaali ahli اlxadiidi kaasaa badan ayb intaa markuu halkaa kaga baxay meeshaas marka waxyar waxaan intaanan ka tegin tacriifka in lagu daro fiican ibnu xajar sida uu annukat calaa kitaabi ibni salaaxa uu ku sheegay waxaa wanaagsan in lagu daro mima samicahu min gayrihi maa adaafahu الtaabiciyu ila الnabiyi salى اllahu عalayhi wasalama mima samicahu min gayrihi mima samicahu oona ah wixii uu ka maqlay taabicigu min gayrihi min gayri الnabiyi sal ll ly slam nebiga ounan ka maqlin in lagu daro leanna adaga aada ugu fi waxaa laga yaabaa inaa istirahdaan haddii uu taabici yahay sideebowba nebiga wax uga maqli karaa wuu ka maqli karaa isu taabici ah wuu ka maqli karaa sida uga maqli karaana waxay tahay maalan isagoo gaal aba ah wax ka maqlay qofkii gaal abaa ah nebiga wax ka maqlay waa isa soo gaareen markuu dhintay ka nebiga markuu dhintay sal ll ly slam kadib ayuu soo islaamay ninkii xadiidkiibuu warinaa xadiidkaa nebigu ma ka maqlay mas maqlin wuu ka maqlay hayru nebiyi kama maqline bal nebiguu ka maqlay sala allahu calayhi wasalam ayb kaasoo kale marka mursal ma lagu tirinaya maadaama uu nebigaba ka maqlay mursal ma lagu tirinaya haddii aad laakiin dhahdo maa adaafahu taabiciyu ila nebiyi waaye ninkan taabici waayahay nebigana waa u tiiriyey wixii mursal ay noqo lahaayeen ayb maadaama nebigu ou ka maqlay musnad unbaa loola dhaqmaa sidii musnad oo kale hadda loola dhaqmaa cidda rafcinaysa kor yeelaysana waa taabiciya oga saxaabi mala ma la dhihi karo ninkan nebigu ha arko laakiin isagoon muslim ahayn ou arkay markuu dhintay ka bacdi bouna muslimay marka mima samicahu min gayrihi ay min gayri الnabiyi in lagu daro waa wanaagsantahay sal l l slam marfuucu taabicin marka uu yidhina maxaa baxaaya waxaa baxay saxaabi wixii ou rafciye marfuucu saxaabiyi saxaabi baa rafciyey xadiidka nebiga u kor yeelay u tiiriyey mana ka maqlin nebiga saxaabigaas mana ka maqlin saxaabigaas maxaa la dhahaa midkaasoo kale mursal saxaabiyaa leedahay almursal saxaabiyu asaga hadda halkan maku jiro mursal wuxuu gaar u yahay taabici waxa uu koryaala saxaabi maku jiro marka taabici waa qeyd qeydkaasna saxaabigaa baxayo saxaabi saxaabada waxaa dhacdo mararka qaar waxayna nebiga ka maqlin inay nebiga ka wariyaan oo ayaga looga soo sheegay ibnu cabaas weliba waxaa la yidhaha waa yar yihiin axaadiidta nebigu ou tooska uga maqlay inta badan saxaabo kale kaleu ka maqlay haddana maca dalika wuxuu leeyahay waxaad arkaya can ibni cabaasin can innabiyi sal ll ly slam marka kaasoo kale mursal saxaabi waayo wuxuu dhibaayo male dhib ma laha ayb ilaa qaarkood ghazaali iyo kale wuxuu leeyahay afar xadiid bisowba ka maqlay nebiga ibnu cabaas warkaas laakiin ibnu xajar iyo culimada nuqaada gaashaankay u daruureen waxayna tilmaameen in ilaa afartan xadiid ka badanooba ibnu xajar gaarsiiyey weliba waa sii dhaafiyey ayb labadaa bayd marka waxaan uga baxaynaa wixii ku saabsan mursalka tacriifkiisa halkaan marka waxaan gelaynaa ixtijaajuhu mursalka xujaysigiisa waxtaja waxaa xujaystay maalikun maalig waxtaja maalikun maalig wuxuu xujaystay bilmursali buu xujaystay kada nucmaanu annucmaanu bnu haabit abuu xaniifana waa kuula mid isaguna waa xujaystay wa taabicuuhumaa iyo dadkii raacay ayaga maalig iyo abuu xaniifa atbaacdoodii madaahibta dadka yani muqalidiin taqliiday ayaga dadkii taqliiday iyaga taabiciintoodiina way raaceen ayb bihi bilmursali waxtaja maalikun maalik waa xujaystay kada nucmaanu baa kuula mida wataabicuuhumaa iyo labadooda dadkii raacay bihi bilmursali bay xujaysteen wadaanuu wayna ka diin dhigteen oo mursalkii bay ilaahay ku caabudeen xadiid mursala waa xalaali xaaraanay ka qaateen axkaam bay ka qaateen wahaa wahaakada waraddahu waxaa celiyey oo radiyey jamaahiru nuqaadi kuwa a'immada wax naqdiyo badankood muxaqiqiinta wax naqdisaa way radiyeen oo mursalkii ma aynan xujaysanin sababta aynan u xujaysanin waa maxay ama ay u radiyeen liljahli ogaal la-aanta la ogaal la-yahay bisaaqidi midka dhacay laga jaahil yahay qofka meeshan ka maqanay sanadkan ka dhacay baan la ogeyn liljahli liajli اljahli ogaan la-aan bisaaqidi kan dhacay laga jaahil yahay oo la ogeyn darteed fil isnaadi isnaadka dhexdiisa ka dhacay midka isnaadka dhexdiisa dhacay yaan la ogeyn maxaa marka xadiidka saxiixa ee xasanka maxaa shardi u ahaan jirayn cadli dabdi soo maha qof aan la aqooninba marka cadaaladiisa lama oga soo maha cadaaladda marka waxaa ka soo baxaysa imaa in la yaqaan imaa in lagu yaqaano cadamulcadaala iyo imaa inaan laba aqooninba lagu laa yacni cadaaladna laguma yaqaan cadamulcadaalatina laguma yaqaano waa mi waa iska majhuul kaasoo kale marka cadaaladii waa maqan tahay meeshaas marka maadaama ninkaani mursalka taabicigu markuu leeyahay qaala rasuulullahi sala l l slam cidda meeshaas ka maqan oo sanadka ka dhacday lama garanayo lama garanayo laba ixtimaalaa marka imaan karto inuu saxaabi yahay iyo inuunan ahayn ninka maqan kow haddii uusan ahayn saxaabi waxaa muxtamal noqon kara inuu yahay daciif ama inuu yahay maqbuul maqbuul ama marduudou noqon karaa waa ixtimaal waarid ah waxaa kaloo waarid noqon karo inuu taabicigaas isaguna taabici kale ka maqlay ama inuu saxaabi ka maqlay labada ixtimaal waa waarid ixtimaalka labaad markaan qaban haduu taabici kale ka maqlay taabicigaasna wuxuu u baahan yahay in la ogaado axwaashiisa jarxan wa tacdiilan taabiciga kalena inuu taabici kale ka maqlayaa la arkaa leanna waxaa riwaayaad lagu arkay lix taabiciyo isku xigto lix taabiciyo isku xigto taabici baa werinaa ku kalou ka warinaa taabici kale taabici kale taabici kale taabici kale uma saxaabiga la gaaraa mar hadday muxtamal tahay marka inay dhowr taabiciin israacaan oo ay riwaayada isku raaci karaan ee meeshaasi marka hadday saddex taabici afar taabici shan taabici sow uma baahna jarxigooda iyo tacdiilkooda in la ogaado cadaaladooda iyo dabdigooda keliya macnaha qadiyadu ma ahan in saxaabi meesha uu ka maqan yahay ma aha haddii la ogyahay inuu saxaabi ka maqan yahay meesha dhibkan lamaba mareenba leanna saxaabata cuduulun laakiin meeshaan cidda ka maqan inay saxaabi tahay maba la hubabo wa maca alixtimaal marka waxaa soo arooraya marka ishkaal waxaa imaanayo yani dacfi baa imaanayo ixtimaalkuna waa sii labalaabma hadduu taabicigaasi taabici kale kasii maqlaayo haddana hadduu mid kale kasii maqlaayo waa sii badanaa ixtimaalkii ixtimaalu dacfi sababtaas baa marka waxay keentay mursalkii in laga tago oo aan la xujaysanin waradahu jamaahiru nnuqaadi waraddahu mursalkii warada lmursala mursalkii waxaa radiyey jamaahiru nnuqaadi a'imada nuqaada jamaahiirtooda maxayna u radiyeen liljahli jahli bisaaqidi kan dhacay laga jaahil yahay fil isnaadi isnaadka dhexdiisa ku dhacay waayahay wa saaxibu tamhiidi saaxibu tamhiid waa ibnu cabdilbar kitaabka tamhiidka saaxibkiisa naqalahu uu soo guuriyey canhum can ilmuxadisiina muxadisiintuu ka soo guuriyey ibnu cabdilbarna muqadamada muqadimada tamhiidka ahlu xadiidkiibuu kasoo ahlu xadiidkiibuu kasoo guuriyey muxadisiinta wa muslimun muslimna asalahu wou asaleeyey oo waa ta'siiliyey sidan qowlkan sadra sadralkitaabi kitaabkii la yaqaanay muslim lahaa saxiixiisi saxiixa mu'asalkiisa yacni muqadamada saxiixa yani sadra alkitaabi kitaabka horaantiisa saxiixiisa horaantiisii waa muqadamadii muqadamadaas ayuu ku ta'siiliyey buu yihi nacam waayahay marka wuxuu leeyahay hadda maalig iyo abu xaniifa u sheegay afarta madhab maalig iyo abu xaniifa ma qabaan waa waxay qabaan in mursalka xujo uu yahay waa xujaysanaya shaafici isaga kutubtiisa ubu ku caddeeyey waa diiday mursalka ma xujaysanayo mursalka imaam axmed isaga laba riwaayo uu leeyahay riwaayo imaam nawowi ibnulqayim iyo sheegaanoo waxaa jirta in la xujaysanayo inuu xujaysanayo riwaayo kalena oo abu daawuud uu ku sheegay risaaladiisa risaalatu abi daawuud ilaa ahli maka imaam axmed inuu shaafici ku raacayo mursalka uunan xujo u arkin ayuu sheegay oo marka risaalada waxay u qornayd sidaan warka ku yaalla wa ama almaraasiilu faqad kana akharu alculamaa'i yaxtajuuna biha abu daawuud wuxuu yidhi maraasiishu culimada badankood waa xujaysan jireen fii maa madaa waqtigii hore waa xujaysan jireen a'immada mila sufyaan mili sufyaani sufyaana mithli sufyaan athawriy sufyaan athawri oo kale wa malik bni anas waalawsaaciyi oo kale xataa jaءa ashaaficiyu ilaa uu shaafici yimid raximahu اllahu fatakallama fiiha maraasiishii buu ka hadlay wa taabacahu calaa dalika axmed bnu xambal wagayruhu axmed iyo keyrkiina waa ku raaceen marka liquwati haada maadaama abu daawuud risaaladiisa uu axmed ka sheegay imaam axmedna shaykhu abi daawuud uu yahay arrintaas xooggeeda darteed ayuu ciraaqi axmed maba sheegin baa iska ridi mursalka waxa ogol oo xujaysanayouu ka dhigay maalig iyo abu xaniifa bes maadaama imaam axmed uu yidhi maadaama alimaam axmed abu daawuud oo ardaygiisaaba uu ka sheegay inuu shaafici ku raacsan yahay laguma derin marka dadka xujaysto mursalka mararka qaar waa dhici kartaa de imaam axmed asal uu qabaaba waxay tahay mas'alada haddii uu waayo xadiid saxiixa ama xasana haddii uu waayo daciifku uu qabsanaa marka yastanis imaamu muslimna warkiisu wuxuu ahaa fii muqadimati saxiix uu ku sheegay wاlmursalu min alriwaayaati fii asli qowlina wa qowli ahli اlcilmi biاlأkhbaari laysa bixujatin hadalka muslimna saas wuxuu leeyahay mursalku annaga riwaayaadka ka mid ah fii asli qowlina annaga qowlkeenna iyo wa qowli ahliilcilmi ahlu cilmiga qowlkooda bil akhbaaridii yaqaanaan axaadiidta laysa bixujatin xujo maaha mursal marka waqtigii imaamu muslim maraasiisha inaan la xujayso karin oy caan ahayd baa ka muuqda warka imaam imaam muslim leanna hadalkaani waa hadal ou marka iiraadun calaa lisaani khasmihi markuu masaladii sanadka mucancanka uu ka doodayey ayuu ayuu markaa keenay warkaan waxaa kaloo imaam axmed aad ugu badan axaadiis musnad ah inuu cileeyo ou ku cileeyo iyadoo irsaal ahaan inay ku timid darteed marka yucillu lmusnada bilmursali haddii mursalka agtiisu xujo uu ka yahay waxbaba kuma uusan cileeyeen waayo imaam axmedna ayib meeshaas marka iyadana waa kaa walidaalika imaamu shaafici ma looga horreeyey in maraasiisha la diido mise loogama horreeynin qaar baa waxay yidhaahdaan imaamu shaafici baa ugu horreeyey laakiin imaamu shaafici hataa waa laga horreeyey isaga uguma horreeyey waayo waxaa la wariyey imaamu zuhri oo taabiciinta ka mid ahaa ayaa wuxuu maqlay isxaaq ibnu abi farwa oo dhahaya qaala rasuulullahi sal l l slam qaala rasuulu llahi sal l slam marka dabcan isxaaq waa taabici haddana qaala rasuululahi buu idlaaqaa markaasuu wuxuu yidhi qaatalaka allaahu yabna abi farwa tarwi lana axaadiida laa khuduma lahaa walaa asinna axaadiid aan hoggaan iyo xarko aan lahayn aada noo warinaysaa marka isagoo taabici ah qaala rasuulullahi inuu dhaho bilaa sanad uu ka celinayo zuhri zuhrina markaad waa ka horeeyaa shaafici al imaamu shaafici meeshaas marka iyadu waa taasa laakin idaa saxa lana makhrajuhu bimusnadin aw mursalin yukhrijuhu man laysa yarwi can rijaali اlأwali naqbalhu qultu shaykhu lam yufasili washaaficiyu biاlkibaari qayada waman rawaa can الhiqaati abada waman ida shaaraka ahla اlxifdi waafaqahum ila binaqsi lafdi halkaana wuxuu gelayaa marka cawaadid lmursal mursalka waxyaabaha lagu xoojiyo yani xadiidka mursalka waxaan dhahnay waa xujo ma aha laakiin haddii shaahid iyo mutaabaco iyo ou wax helo waa galaa mutaabaco xasan waa ku noqonayo kor waa ugu soo kaca waxyaabaha marka mursalka lagu xoojiyo sheegayaa halkan marka laakiin lagu noqoyay wuxuu yidhi idaa saxa lanaa hadduu noo ansaxo makrajuhu xadiidkii mursalka ahaa yacni makhrajkiisa bimusnadin ou noogu ansaxo musnad xadiid musnad uu noogu ansaxay oo xadiidkii mursalka ahaa ayaa waxaa yimid isagoo musnad ahaa la arkay dariiq kale oo musnad ah ayaa ayuu ku yimid ku ansaxay weliba musnad saxiix ahaa soo arooro oo sida xadiidkii ah ayb ow amase mursalin mursal bimursalin yacni dariiq kaloo mursalou noogu ansaxay ayb mursalka oo yukhrijuhu ou soo bixinayo man axad qof laysa aan ahaa aan aan ahaa aan ahayn huwa isaguba yarwi inuu weri ka warinayo can rijaalil awali kii hore mursalkii hore ninkii wariyey rijaashiisa rijaal aan ahayn ka warinayo naqbalhu aqbalnee markaas markaasna idaadii jawaabteeda waay naqbalhu aqbalnee oo markaas waa aqbalayna qultu waxaan idhi buu yihi xaafid alciraaqi ashaykhu ibnu salaax lam yufasil ma kala soocin taabiciinta taabiciga xadiidkiisa taabiciga mursalkiisa la xoojin karo iyo midkaan la xoojin karin ma kala saarin isaga kabiir iyo sagiir uma kala saarin waashaaficiyu imaamu shaaficina qayada wuxuu ku qayday bilkibaari kuwa waaweyn taabiciinta waaweyn baa xadiidkooda mursalkooda la xooji karaa iyo amaa taabiciga sagiirka maya waana iska fahmi kartaan sababta leanna taabiciga sagiirka waasidadiisu waa dheeraane lacna taabicigan sagiirka inta badan wuxuu ka warinaa taabici kale taabicigaasaa mid weyn ka warinaayo ka weynaa saxaabi ka warinaayo taabicigan sagiirka marka maadaama dariiqa uu maraayo xoogaa uu dheeraanaayo kullamaa uu dariiqu dheeraadana kullamaa aafaadka imaan karo ay bataan laakiin taabiciga kabiirka ah awalba riwaayadiisu maxay u badnaa jirta taabiciga kabiirka awalba yuu ka wari jiray saxaabo ixtimaalkii yaraa marka waa iska daboolmaa haddii dariiq kale uu ku yimaado iska daboolmi karaa yani marka hadal meeshani marka mas'alada waa ku yani hadalka ku jira kaas waayahay iyo waman buu ku qeyday shaafici weliba rawaa wariyo can ihiqaati iyo waman waxaa qof rawaa wariyey anwariyo can ihiqaati ka wariye ragga hiqaadka ah abadan weligiisba ka warinayo waxaa kalou shardiyay ninka mursalkiisa la xoojinaayo waa inuu noqdo taabici hiqaadka ka wariyo oo haddii shuyuukhdaada noo sheeg la yidhaahdo keliya wuxuu sifaynayaa dad hiqaad ah haddii shuyuukhdaada noo sheeg la yidhaaho wuxuu sifaynayaa hiqaad oo dad ducafaa ma tilmaamayo shardi labaad ma haysaa an yakuuna taabiciyu kabiiran koo shardiga labaadna waa maxay man idaa rawaa lam yar lam yusami ilaa iqatan qof haddii uu warinayana aan cid aan hiqa ahayn ma sheegayo sida badan waman iyo axad idaa shaara qof idaa shaaraka haddii uu la wadaagsado ahlalxifdi dadka ahluxifdiga ah waafaqahum waafaqaayo dadka ahlu xifdiga ah ee isaga la heer la zamanka ah waa waafaqaa badanaa haddii laakiin inta badan ouna waafaqin ma la aqbalayo marka mursalkiisu caabid iyo ma xoojin iyo ma gelayo macno ma yeelanayo ayb oo meeshaanna marka waa inuu dabdi leeyahay ilaa binaqsi lafdi lafdi lafdi nuqsaamintiis inuu inuu ku khilaafayo maahan uusan ku waafaqaynin ayb haddii marka beytkan dambe marka eh, yani aan isku soo qabtaba saddexda beyd wuxuu ku yidhi wuxuu ku hormaray mursalka maxaa lagu xoojiyaa wuxuu yidhi waxaa lagu xoojiyaa awalan musnad musnad saxiixa ah waa lagu xoojiyaa musnadu saxiix xadiidkii mursalka ahaaye dariiq kale kaleu ku yimid sanad kale oo musnad ah oo aan mursalba ahayn labadan marka waa isxoojinayaanoo mursalkii markaasi waa la xujaysanay waxaa laga yaabaa inaa istiraahdi haddiiba musnad saxiix ah uu yaallo maxaa mursalka laga rabaa ma musnadka lagu dhaqmo maa musnadka la xujaysto oo mursalka layska dhaafo haddaad sidaa tiraa waxaa la leeyahay maya mas'aladii waxay noqo mursalkan waa xoogaysnaa isaguna maqbuulow noqonaa mas'aladiina waxay noqonee mas'ale ay laba xadiid kusoo aroortay ay meeshay awel ka ahaa lahayd mid hal xadiid kusoo aroortay waxaa ku jira cinda tarjiix baana loo baahanaa hadhow marka waayahay shayga labaad mursal kalea xoojin karo mursalka waxaa xoojin kara mursal kale masalan kasoo qaad taabici baa wuxuu yidhi masalan saciid bnu jubairin qaala qaala rasuulu llahi sal ll ly slam calqamatu qaala qaala rasuulu llahi sal ly slam isla matnigii waay kii uu warinaya saciid ibnu jubayr oo kale calqamo maalan weriye waxaan leenahay marka labadan mursal waa is xoojinayaan xadiidkuna xasan ku noqona mursal mursal kale waa xoojiyaa laakiin bishardi mursilka kale siinku waa hoos dhigan yaha markaan ogaago mursilka hadda halkan waxaan ku haynaa taabici nebigu xadiid u tiiriyey waa mursil riwaaye mursalka kale taabicigiisa yacni mursilka kale waa inuu noqdo mid aan ku sheekh ahayn mursilkan hore labada taabici waa inaysan isku shuyuuq ahayn isku shuyuuq inaynan ahayn see lagu ogaana laba beledayba kala joogaan hadda calqamo iyo saciid ibnu jubayr isku shuyuuq ma ma aha sababta loo dhahayo sidaas maxay tahay hadday isku shuyuuq yihiin waxaa laga cabsanaa ninkan midkii uu riday kanna inuu isaga la riday saaqibka meesha ka dhacay isku mid inuu yahay dhici karto laakiin marka saaqibka meesha ka dhacay qofka meesha ka dhacay oo uu yahay laba qof markay kale yihiin xoogaaba taabiciinta zamankoodiina ou ahaa zaman khayr badan oo weliba taabicigu uu kabiir yahay xoogaa waa la qaadan karaa waa ixtimaal marka waa la qaadi karaa markaas mursilkan dambe oo wax raacaayo waa inuu mursilka hore ounan ku sheekh ahayn intaasu asagoo hadda sheegay cawaadidu intaas miyaa marka laba uu ka tegey kale labada uu ka tegay waxay tahay qowl saxaabi xadiid mursalaan haynaa qowl saxaabina waa haynaa waa la laisku xoojin karaa waxaa kaloo lagu xoojin karaa fatwa ahlilcilmi xadiidkii mursalka ahaa ayaa ahlucilmi oo dhan ku fadwoodeen fatwadoodii iyo xadiidkii mursalka ahaabaa is iswaafaqay mursalku waa ku xoogeysnaa ayb shaafici marka labadaasna waa ku daray ayb oo wakadaa yactadidu bima dakara bima dakarahu maca haadayni ashaaficiyi wuxuu ku xoojinaa min muwaafaqati qowli bacdi الصaxaabati ow fatwaa cawaami ahli اlcilmi ahlucilmigii badankood fatwadoodii waayahay meeshaa marka cawaadidii hadda ma haysaa marka meeqaad haysaan shan shan caadidaan haynaa musnad صaxiix ah mursal kale iyo qowl saxaabi fatwa ahlilcilmi afar waay waxaa shan looga dhigaa musnad daciif ah. musnad oo daciif ah laakiin dacfigiisu oo muxtamal yahay shantaasaa mursalka lagu xoojiya mursalka la xoojinaayo taabicigiisana maxaa loo shardiyaa waa kan kan uu soo wado wuxuu yidhi laakin idaa saxa lanaa hadduu noo ansaxo makhrajuhu mursalka makhrajkiisa bimusnadin ou noogu ansaxo xadiid musnad ah saxiixii daciif ha noqdo dacfigu muxtamal bisi ow amase mursalin bimursalin mursal kale ay mursalin aakhara mursal kale mursalkaas oo yukhrijuhu ou soo bixinayo man ou soo bixinaayo laysa aan ahayn huwa isaguba yarwi inuu warinayo can rijaali اlawali mursilkii hore ninkii hore mursalka hore warinayey rijaashiisa kuwa aan ahayn naqbalhu aqbalnee markaas naqbalhu aqbalnee waa aqbalaynaa qultu waxaan yidhi buu yidhi marka xaafid alciraaqi ashaykhu ibnu salaaxu ka wadaa ashaykhu sheekhu lam yufasil ma kala soocin taabicigu inuu kabiir yahay oo mursalkiisa la xoojinaya iyo inuu sagiir yahay kalama saarin ma kala soogo washaaficiyu imaamu shaaficina qayada wuxuu ku qeyday mursalka la xoojin karo bilkibaari buu ku qeyday taabiciinta waaweynuu ku qeyday marka halkan taabicigu inuu kabiir noqdo waa shardi meeshaan laakiin tacriifka markaan ka hadlayna shardi miyuu ahaana ma ahayn qowlka xooga iyo waman buu ku qeyday rawaa warinaayo can ihiqaati hiqaadda ka wariya abaddan weligiis shardiga koowaad wuxuu ka dhigay an yakuuna taabiciyu kabiiran kan labaadna wuxuu ka dhigay taabicigaasi haddii uu shuyuukhdiisa sheegi tago inuu sheego dad hiqaad ah muxuu diidaa marka hadduu ka wariyo idaa rawaa can kulli man dabba wa daraj qof kastoo nin wax ka warinaya haddii uu yahay daciif fiqo cid walba wax ka wariya ninkaasoo kale marka irsaal mursalkiisu wax xoojintiisu wax ma tarayso walidaalika maraasiisha qaar waxay yidhaahdaan mursalu fulaan shibu riix mursalu fulaanu laa yucba-u bihi dadka qaar maraasiishooda waa la diidaaya xataa xoogeyn iyo ma gelayaan waayahay iyo waman buu ku qeyday idaa shaaraka haddii uu la wadaagsado ahlalxifdi dadka ahluxifdiga ah waafaqahum waafaqaayo dadka ahluxifdiga ah haddii uu wax riwaayada uu la wadaago inta badan inuu waafaqayo ilaa binaqsi lafdi maahane lafdi nuqsaamintiis ma ahani yacnii mukhaalafadaa laba noqonayso inuu ziyaado ku khilaafo oo asagu ziyaadiyo wax iyo inuu nuqsaanta ku khilaafo oo asagu nuqsaamiyo ayagu ziyaadiyaan alimaamu shaafici wuxuu leeyay nuqsaantu dhib ma leh ziyaadada waay midda dhibka leh baabu ziyaadati hiqa marka la gaarana waa ka hadli doonnaa taas inshaa allah sababta waa maxay qofka nuqsaan wax ku khilaafayo waa nin aada isu ilaalin badan waay soo maaha waa mutaxari nin haddii uu ragga khilaafo nuqsaan ku khilaafayo nuqsaanta maalan waxaa laga wadaa hadday dadka marfuuc ay rafciyaan isaga waa waqfina hadday musnad ka dhigaan isaga mursaluu ka dhigaa nuqsaantuu aadaa nuqsaanta inuu ku khilaafo marka waxay keeni oo isagu naaqisiyo inuu nin aad u dadaal badan inuu yahay oo aada isu ilaalin badan laakiin hadduu ziyaadada mar walba wax ku khilaafayo nin wax ismoodsiin badan wayna oo aan taxari badnayn cilmigan marka xadiidku musalaxa wuxuu ku dhisan yahay taxari iyo hubsasho iyo tadqiiqin wax ku dhisan hadallada marka sida layskaga hubiyo iyo riwaayaadka sida loo xaqiijiyo iyo culammada xadiidku waxay ku yihiin yani waa ku horeeyaa wax la gaaraayo dhinacaas ku gaaraayo ma leh fain yuqal falmusnadu lmuctamadu faqul daliilaani bihi yactadidu tii hadaaya aan ka hadlaayo waa midaan marka fain yuqal haddii la dhaho falmusnadu xadiidka musnadka ah ee mursalka raacay kan musnadka ee mursalka raacay ayaa almuctamadu kan la cuskanaya musnadka weeyaanba kan la cuskanaayo haddii la dhaho oo maxaa laga rabaa mursalkan maxaaba laga soo xoojinaa maa musnadka laysa cuskado fain yuqal haddii la dhaho falmusnadu musnadku almuctamadu waa kan la cuskanayo midka la cuskado waayo faqul dheh daliilaani humaa labadooda mursalkii iyo musnadkii daliilaani laba daliil waayo ayb faqul dheh humaa labadoodu daliilaani laba daliil waaye yactadidu waxaa ku xoogaysmaayo bihi bil yactadidu mursalkii waa xoogaysmayaa bihi bilmusnadi buu ku xoogaysmaa dheh yactadidu lmursalu bilmusnadi bihi ay bilmusnadi waa laba daliil horta mursalkiina waa xoogeysmaayo musnadkiibuu ku xoogeysmaa waay hadhow marka haddii ay iskhilaafaan xadiid kale oo hal dari yacni hadday iskhilaaf laba masale hadday iska hor yimaadaan midna daliilkeedu ou noqdo hal xadiid midna uu daliilkeeda noqdo mursal iyo musnad is-xoojiyey min almurajixaati waxaa laga dhigi karaa waxaa laga dhigi karaa mas'aladan waa ka deliil badan tahay middan iyadaa marka muqadam laga dhigaa faa'iidadaasna waa ku jirtaa ama aladii arsalahu asaxaabi fa xukmuhu alwaslu cala asawaabi beytkanna wuxuu ku sheegaa mursalka saxaabiga waxaan ka boodinaya warasamuu munqaطican can rajuli wafi lusuuli nactuhu bilmursali wa rasamuu waxay ku xariiqeen oy ku calaameeyeen munqaican munqaic bay ku calaameeyeen ayb qowlahum qowlkooda ay dhahayaan can rajulin ay dhahaan muxadisiinta qowlkooda ay sanadka dhexdiisa can rajulin ku dhahayaan waxay ku xariiqaan oo ay ku calaameeyeen munqaic bay dhaheen halkan wuxuu leeyahay xadiid haddii maalan abu daawuudkii oo kale ama kutub ulxadiid oo kalea waxaa kusoo maray sanadkii xadathanii abu daawuud oo kalea wuxuu yihi xadathana anufayliyu can rajulin can izuhriy sanadka noocaasoo can rajulin uu ku jiro horta waa mubham sanadka marka can rajulin uu kusoo arooray oo ninkaa mubhamka uu ku jiro munqaطic miyaa la dhahaa mase waa mutasil laakiin qof aan la aqoonin oo ku jiro see la dhahaa labadaas wuxuu hormariyey qowlka ah in munqatic la dhahaayo yacni can rajulin in la dhaho iyo in isaga dhanba meesha laga qaado isku midoo kale ula dhaqmo qowlka wa rasamuu waxay ku rasmiyeen ay ku xariiqeen qowlahum yacnii qowl eh, munqadican bay ku xariiqeen qowlahum qowlkooda can rajulin ay dhahaan wa fi lusuuli usuulka dhexdiisana nactuhu kutubta usuulkana waxaa ku sugan nactuhu sifayntiisa kan lagu carrajulinka lagu sifeeyo bilmursali lagu sifeeyaa ku jirto yacni usuuliyiintu sanadku haddii nin mubhama uu ku jiro mursalay iska dhahayaan qaarna waxay leeyihiin culamaa xadiid munqaic ay dhahayaan laakiin sida xooga badan waxa ay tahay xadiidka mubhamka uu ku jiro can rajulin ama can imra'atin ama can camihi iyo saasoo kale ah xadiidkaa qofkaa mubhamka uu ku jiro munqatic ma aha waa mutasil laakiin isnaadkiisu uu ku jiro qofaan la aqoonin leanna haddii ninkaani ninkii ninkaan ninkii u sheegay waa sheegay laakiin magaciisa usan kuu sheegin can rajulin buu ku yidhi laakiin ninkii u waramay isagu waa tilmaan ahaan waa ka hadlay marka waa muttasil fiihi jahaalatun ay ku sugan tahay waa muttasil oo isnaadkiisu majhuul ku jira waay majhuul hadda waxaan qof aan la aqoonin un ka wadna ayb kaasaana marka la doortay akharu alculamaana mubhamku waxay ku tiriyaan sidaas labada qowlba waxaa ka xoog badan qowl oo culimmaduna u badan yihiin inuu yahay muttasil laakiin isnaadkiisa qof aan la aqoonin oo ku jira xaafid ilcalaa-ina wuxuu doortay sidaas laakiin markaasi de goormo waay marka la dhahayo waa muttasil isnaaduhu majhuulun marka la dhahayo waa goormo waxay ku qaydan tahay an yakuuna almubhamu saraxa bitaxdiidi an yakuuna almubhimu saraxa bitaxdiid ninka ibhaamka samaynayo inuu taxdiid caddeeyo oo maalan xadaanii rajulun hadduu yidhaah ama samictu rajulan akhbaranii rajulun ayuu yidhi markaasoo kale marka de ninkaan ninkan waa ka maqlay laakiin uma uskuu sheegin adiga markaas waayo marka uu mutasil fii isnaadihi majhuulun ou noqonayo markaas ayb lixtimaali an yakuuna mudalisan maxaa dhacay waxaa dhici karta ninkan carajulinta dhahayo tadhahayo ixtimaali an yakuuna mudalisan inuu yahay suuragal noqon laakiin in lagu degdego eh, qofkan mubhamka xadathanii rajulun am can rajulin baad aragtay inaad ku degdegtid isla markiiba waa mubham lama yaqaan xadiidkanna waa daciif sidaas aada ugu degdegtid sax ma aha oo walaa yenbagii almubaadaratu ilى alxukmi calayhi biاljahaalati ila bacda ataftiish in la fatasho marka la fatasho kabacdiis yani sanad baad ku aragtay abu daawuudka oo kale eh, hebel cabdullahi bn maxamed ibn nufayli ama zuhri ama qof baad aragtay oo dhahaya can rajulin markiiba inaad ku degdegto aad tiraa sanadkani nin mubhamaa ku jira waana daciif sax ma aha waa inaad duruqdiisa raacraacdo waxaa laga yaabaa fii bacdi duruqihi in lagu sheega magaciisa oo hadhow la garto soo ma fahmi waxaa la yaabaa dad waxaan aragnay cilmigan xadiidka u banbaxaayo ama usoo banbaxaayo ama wax ka sheeg sheegayo yani wax ka sheeg sheego ka kutub xadiid dad akhrinayaad arkaysaa waa akhrinaynaa dhahayo oo haddana aan garan karin xataa mubhamaad ku soo arooray kutubulxadiid laakiin kutubu rijaal oo tahdiibulkamaalka ama taqriibka oo kale ama tahdiibu tahdiibka oo kale iyo kutubahaas marka taqriibka iyo tahdiibka oo kale ku cadba magacyadoodu ayagoo musaman oo magacaaban ay kutubtaas ku yaalaan yani maahan mar walbood mubham aragto carajulin haddaad sanad ku aragto maaha inaad u qaadato bis ninkan lama yaqaanaa u qaadato sax maaha bal mararka qaar waxaa dhici karto shaksigaani markuu hebel ka warinaa can rajulin inuu iska isticmaalaba bitatabuci walistiqraa'ina la ogaaday rajulka kuu yahay taqriibu tahdiibka waxaa ku yaal baab la yidhaha baabu lmubhamaat markuu soo dhammeeyo ragga kunyadou ku xijinaa asmaada caadiga kunyadou ku xijinaa kadib wuxuu ku xijinaa ibnu iyo wixii ah alqaab iyo nisbe iyo waxbuu ku xijinaa marka u dambayso baabulmubhamaad lmubhamaad uu galaa oo weliba ragga ka nimankaas ragga dadkaas mubhamaadka dadka ka wariyo tartiibtooda ku socdaa xuruuftooda ilaa ninkan mubham waadi magaciisa seed ku aqooneen maba laguu sheegin magaciisa ninka ka warinayaad fiirinay marka maalan haddaad aragta lacalla cabdullaahi bnu jacfar can rajulinaad ku aragtay abu daawuudko kale ha iska xukumin taqriibka baabulmubhamaad aad cabdullaahi bni moxamed cabdullaahi yaalka fiiri markaad baabulmuhamaad tagto haddii aa aragta marka cabdullaahi bni moxamed can rajulin huwa fulaan uu ku dhaha marka huwa fulaan bnu fulaan wahuwa hiqatun amaama wixii uu yahu kuu sheegay ninkii marka mubham ma ahan soo uma jeedin asagoo mubham uu kitaabkan kusoo arooray laakiin fi lxaqiiqati waa la yaqaanaa dad kitaabma akrinayaan arkay xadiid usoo banbaxay akhriskiisa intaas aan gara karin maxaa lagu jeedaa waxaas marka mana laga joogi karo qayladooda iyo lagama joogi karo haddana marka ma ma toosna saas saas darteeda ah marka waxay leeyihin meeshaan marka la joogo xataa haddii aada meeshaas ka waysay macnaheedu maaha ninkaani majhuul waayo weli ma aha duruqda xadiidka fiirfiiri lacaga in duruqda qaar lagu arko weliba kutub loo alifayaa jira mubhamaadka laga alifay mubhamaadka matniga iyo mubhamaadka sanadka labadaba ibnu bashkuwaal kitaab uu leeyahay mubhamaad aima badanaane xataa kutubaha qaarkoodna mubhamaadka sanad matniga ku dhacaa bukhaarig bukhaarigoo kale bulqiini kitaab buu leeyahay bulqini alibn maaha siraajuddiinka ma wiilkiisa jalaal inuu ahaayan umalaynaa jalaaluddiin albulqini kitaab la layidhaha alifhaam ayuu leeyahay ibhaamka bukhaariga ku soo arooray buu fiirfiirinaa marka ayb warasamuu waxay ku xariiqeen ay ku rasmiyeen qowlahum qowlkooda yacni warasamuu munqadican munqadicay ku rasmiyeen qowlahum qowlkooda can rajulin ay dhahayaan ayb ibnulqataan iyo xaakim ayaa sidaas maray wa fi lusuuli usuulkana waxaa ku sugan nactuhu ku tilmaamitaankiisa ku tilmaamidiisa bilmursali in lagu tilmaamaa usuulkana ku taallou ku leeyahay dhexdiisa ayib cilmiga xadiidka waxaanba laga dhammaanaynin kutubta ayaanba laga dhammaan karin qofka kutubta uu u baahan yahay baaba teeraday ka badanaysa kullamaa marka kutubtiiba aadan haysanin amaba aadan ogeyn ama isticmaalkooda aadan aqoonin waxa aad marka waxbaan u yacnii qofku markaa isagoo xataa aan faker ka haysanin haddii uu baabkaas u banbaxo ou galo sida dad badan ku dhacday oo kale unbaa ku dhacaysa waxaa wanaagsan marka qofku inuu wixii uu wanaaji karo inuu wixii uu wanaajin karo yaqaano inuu iskaga ekaado laakiin haddii uu yidhaahdo wixii qadii madooba akhri warqad iyo qad madow wixii ku qoran ba akhriya sida ragga qaar haddana weliba wixii bannaanka haddana u qofku inuu isa soo dhigaayo haddana wax aada la yaab u leh marka maydaan aada lahayn haddaad dhex gasho waa iska wareer wixii laqdo keliya waxaan ku socon maayaan waxay u baahan tahay ama isdilaax ama faham ama waxay u baahan tahay fanni walbaana saas fanni walbaa laqdo keligiis ku socon maayo ama aladii arsalahu الصaxaabi faxukmuhu اlwaslu cala الصawaabi ama aladii kii arsalahu الصaxaabiyu صaxaabigu ou irsaaliyey yacni صaxaabigan xadiid nebiga ounan ka maqlin ou sheegay oo uga soo wariyey qof kale saxaabi kaleu ka maqlay saxaabigii kaleu riday toosuu nebiga uga wariyey waa mursal saxaabi baa la yidhaha ama aladii kii arsalahu الصaxaabiyu صaxaabigu ou irsaaliyey faxukmuhu kaa xugunkiisu alwaslu waa wasli xadiid musnad oo iska mawsuula camal waay cala asawaabi sida marka sawaabka markaan qabanno aan qaadano ayb sida sawaabku marka waa sidaas almunqaicu walmucdalu kana isaga dareen wasani bilmunqaici aladii saqad qabla aصaxaabiyi bihi raawin faqad wasami ku magacaw bilmunqadici munqadic ku magacaw aladii kii saqada dhacay wasami ladii saqada kii dhacay qabla saxaabiyi saxaabiga ka hor midkii ka dhacay yani saxaabiga ka hor sanadka kii yacni kaka dhacay oo xadiidka sidaas waxaad ku magacaawdaa sanadkaas waxaad ku magacaawdaa munqadic ku magacaaw wasami ku magacaaw alladii kii saqada dhacay qabla saxaabiyi saxaabiga yacni ka hor bihi bisanadihi sanadkiisa raawin raawi uu ka dhacay faqad oo keliya bilmunqadici ku magacaabo wixii marka raawi saxaabiga ka horeeyo uu ka dhacay munqadic ku magacaabo sanadkaas munqadici tacriifkiisii buu beytkaa uga baxay wasami ku magacaabo aladii kii saqada dhacay qabla asaxaabiyi saxaabiga ka hor raawin raawi uu dhacay bihi bisanadihi sanadkiisa faqad raawi hal raawi uu ka dhacay keliya waxaad ku magacowdaa kaasi bilmunqadici ku magacaaw waqiila waxaa la yidhi maa lam yattasil wixii aan xiriirin waqiila waxaa la yidhi waxaad munqadic ku magacaawdaa maa xadiidka lam yattasil isnaadkiisu ounan sina ku xiriirin siday doontaa ahato wa qaala ibnu salaax wuxuu yidhi adda waqaalaabaa qoran aliftu waa ilaaq waqiila maa lam yattasil waqaala biannahu alaqrabu la isticmaalaa waqaalaadaan marka waa aliftu alif iqlaaq waqiila waxaa la yidhi maa lam yatasil waxaan sanadkiisa xiriirin baaba munqadic la yidhaha waqaala ibnu salaax waxa uu yidhi biannahu isaga ayaa alaqrabu dhowaanshiyo badan isaga ayaa dhowaanshiyo badan min xaysu almacna allugawiy xagga luqa ahaanta wixii sanadkiisu wax un ka dhaco maa lam yatasil isnaaduhu bixaalin ayaa munqadic ah xagga wa qaala wuxuu yidhi ibnu salax biannahu laqrabu inuu dhow yahay oo kan qowlka labaad biannahu bianna athaaniya qowlkan labaad alaqrabu inuu yahay buu sheegay kan dhow dhowaanshiyaha badan luqa ahaan la isticmaalan maya isticmaalkusa maya oo waxaa isticmaal badan xagga isticmaalka waxaa ku badan kan hore qowlkii hore isticmaalka qowlka hore waayo xagga luqadana waxaa u dhow qowlkan dambe waalmucdalu mucdalkuna asaaqidu midka uu dhacay waa minhu xaggiisa uu ka dhacay itnaani labo kay ka dhaceen asaaqidu kay dhaceen waa itnaani labo minhu xaggiisa uu ka dhacay fasaacidan iyo ka badan waxaad sha ku qeydaysaa marka maca tawaalii ku dar iyagoo xiriiraan haddaynan isku xigin mucdal lama dhaho walmucdalu mucdalku asaaqidu kow dhacay waay minhu xaggiisa uu ka dhacay itnaani laba ay ka asaaqidu kow dhacay waa itnaani laba ou dhacay minhu xaggiisa uu ka dhacay labaa ka dhacday xaggiisa iyo fasaacidan ka badan labay ka badan maca tawaaliyooda ay suxataa wa minhu isaguna qismun wa minhu wa min almucdali mucdalkii qismun qeyb ayaa ka mida haanin oo labaad mucdalku qayb qeyb waa kaas qayb labaad buu leeyahay wahuwa qeybka labaadna waxa uu yahay xadfu nabiyi nebiga in la gooyo wasaxaabiyi saxaabigii in la gooyo macan si wada jir ah saxaabigii iyo nebigii labadiiba waa la jaraa wa waqfu matnihi xadiidka matnigiisana in lagu joojiyo ku joojintiisa calaa man lagu joojiyo axad korkiisa tabica raacay saxaabiga yacni taabiciga matnigiisa taabiciga lagu joojinaa warkaanna war maqduuc waayo ha idhihin maqduuc maahan sababtoo ah maqduucu waa kalaamu taabici waay hadalkan taabiciga iskama leh hadda hadalkan taabicigu ma leh nebigaa leh sala allahu calayhi wasalam hadalkan taabiciga ma leh maadaama uunan taabicigii lahayn laakiin hadda isaga uu ku hadlaayo meeshaas marka waxaa ka maqan nebigii ee saxaabigii iyo rasuulkiiba waa ka maqan yihi qayb mucdalka ka mida waa kaasna waa leeyi waa ka qowli اlacmashi can الshacbiyi qaala shacbi wuxuu yihi yuqaalu lirajuli ywma alqiyaamati camilta kada wakada hadalkaa marka waa nebiga hadalkiisii way sal sl qaala rasuulu llahina lama dhihin saxaabina lama sheegin marka wa minhu wa min almucdali mucdalkii qismun qeyb baa ka mida haanin oo labaad wa huwa qeybkaasuna waxa uu yahay xadfu nabiyi wasaxaabiyi nebigii iyo saxaabigiiba in sanadka laga gooyo macnuwa isa wada jira wa waqfu matnihi matnigiisa joojintiisa ku joojintiisa xadiidka matnigiisa in lagu joojiyo calaa man lagu joojiyo xadkorkiisa tabica raacay ay tabica saxaabiya wahuwa taabiciyuna waay taabicigana markaa lagu joojiyo hada aakhiruhu wallahu aclam sala allah wslam calaa nabiyina